دولتي باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجى ماحية غيثها كالسحاب يمطرا بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية بالظبى المرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جموع الضلال باقية لا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka toddobaadka iyo idaacadda islaamiga aal jirteen oo aad dhegaysataan maalin walba oo isniin ah taariikhda waxay ku beegan tahay labaatanka dulqacda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriya kuna astaysan labaatanka julaay laba kun iyo labaatanka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahinta howlgalladii ciidamada khilaafada ay ka fuliyeen wilaayaadka kala duwan toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa sidoo kale barnaamijka idinkugu hayaa xalqada labaad ee faalo aan kaga waramayno ikhwaanulmurtadiin sidoo kale qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii falanqaynta aaraad dhegaystayaasha taxanaha musaabir ayaa isna sidoo kale meesha ka marnayn برنامج كو حاسوس على ولالك النبهان إنك ذو وحاك قابين يا ولالك سالحي أنا قد دري أهنا وإذن لسعودين دونا وأمرك لأي برنامج كتضبات كإداعة الإسلام قال الجرتين فجرت سماهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية دامية دامية waa tahay iminkana aynu ku horayno xubintii wararka howlgalladii ciidan ee toddobaadkii tegay ka dhacay wilaayaadka islaamiga ah waxaa la diyaaraa walaalkeen cabdisitaar وجحور الرباط ما بقى من كلام غير كر الأباد والرصاص فتى والجسوم فتات كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروق dhegaystayaal ku soo dhowaada wararka dowladda islaamiga iyo isbuucii aynu soo dhaafnay weerarada ay dowladda islaamiga ka fuliyeen daafaha caalamka isbuucii inaga tegay ayaa kor u dhaafay lix iyo soddon weerar sidoo kale khasaaraha dhaawac iyo midka dhimasho ee gaaray gaalada iyo murtadiinta ayaa isna sare u kacay ka oo gaaray in ka badan xubnood dhanka kale mujaahidiinta ayaa isbuucan burbur u geystay laba labaatan gaari oo ay lahaayeen ciidamada gaalada iyo kuwa murtadiinta ah weeraradan ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta waxaa isbuucan kaalinta koowaad ka galay wilaayada ciraaq waxayna mujaahidiintu fuliyeen saddex iyo labaatan weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta ay ka soo gaartay saddex iyo lixdan xubnood oo murtadiin ah waxaa kaalinta labaad ka galay weeraradan wilaayada shaam iyagoona fuliyey toddoba weerar oo ay waxyeello dhimasho iyo dhaawac isugu jirta ay ka soo gaartay toddoba-iyo toban ka mid a ah ciidamada nusayriyada iyo kuwa b k bikekeyda wilaayada galbeedka afrika ayaa iyagana fuliyey lix weerar oo ay sagaashan ka mid a ah ciidamada murtadiinta nigeria iyo kuwa jaad ay ka soo gaartay waxyeello isugu jira dhimasho iyo dhaawac wilaayada bakistan ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo uu dhaawac ka soo gaaray laba xubin oo ka tirsan booliska xukuumadda islaamaabaad ugu dambeynna wilaayada sayna ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo uu dhaawac ka soo gaaray xubin ka mid ah ciidamada murtadiinta masar haatanna dhegaystayaal aynu isdul taagno mid iyo laba dhacdooyinkii u muhiimsanaa ee dhacay isbuucii aynu soo dhaafnay raafidada dalka ciraaq oo isbuucan dhiigbax culus uu ka soo gaaray weeraro ay fuliyeen xoogag ka tirsan ciidamada mujaahidiinta weeraro qorsheysan oo u badnaa qaraxyada dhulka lagu aaso ayaa hareeyey isbuucan gobollo badan oo ka tirsan dalka ciraaq weeraradan ayaa lala beegsaday ciidamada kala duwan ee dalkaasi ciraaq iyo kuwa gacansaar kale leh ee isugu jira xasdiga raafidiga iyo murtadiinta xashdu cashaa'irka ee sheegtay inay yihiin ahlu sunnaha weeraradan oo u badnaa minooyin dhulka lagu aaso ayaa waxaa khasaaro nafeed iyo burbur hantiyeedba uu ka soo gaaray raafidada dalkaasi ciraaq weeraro ka dhacay gobolka diyaala ee dhaca waqooyiga dalkaasi ciraaq ayaa geystay khasaarihii ugu xooganaa ee raafidada soo gaaray isbuucan saddex iyo soddon ka mid a ah ciidamada raafidada iyo maleeshiyaadka gacansaarka la leh ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradan ka dhacay diyaala labaatanka bishan aynu ku guda jirno ee dulqaada ayay mujaahidiintu qaraxyo la beegsadeen ciidamo raafido ah kuwaasoo howlgal ka waday tuulooyin u dhow deegaanka jalowla ee gobolkaasi diyaala toban iyo laba ka mid a ah ciidamada raafidada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyadaas sidoo kale laba gaari oo ay wateen ciidamadaas ayaa ku burburay qaraxyadaas kow iyo labaatanka bishan ayay mujaahidiintu sidoo kale qaraxyo isxixiriyey mar kale la egteen ciidamo ka tirsan xashdiga raafidiga kuwa oo rundo ka waday meel u dhow tuulooyinka baabilaan iyo tawakal ee dhaca waqooyiga deegaanka almiqdaadiya ee gobolkaasi diyaala weeraradan waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toban iyo afar ka mid a ah xashdiga raafidiga oo ay ku jiraan laba hogaamiye mujaahidiinta ayaa qaraxyadaas sidoo kale ku burburiyey saddex ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamadan raafidada ah dhanka kale mujaahidiinta ayaa laba iyo labaatanka bishan dulqaada qarax miino ku dilay saddex ka mid a ah khubarada ku takhasusay furfuridda miinooyinka kadib markii ay mujaahidiintu qarax miino la eegteen goob ay ku kulansanaayeen maleeshiyaad fara badan oo ka mid a ah raafidada dalkaasi ciraaq isla maalinka ayay mujaahidiintu qaraxyo ku dileen afar kale oo ka tirsanaa maleeshiyaadka xashdiga raafidiga kuwa oo ku sugnaa tuulada tawakal ee gobolkaasi diyaala waxayna sidoo kale mujaahidiintu waxyeelo soo gaarsiiyeen cagaf-cagaf ay lahaayeen ciidamada lagu magacaabo xashdiga raafidiga dhanka kale weeraro qaraxyo u badan ayaa ka kala dhacay gobolka karkuug salaaxuddiin naynawa ambaar iyo koonfurta iyo waqooyiga magaalada baqdaad ee dalkaasi ciraaq isku soo wada duubo qaraxyadan ayaa imaanaya xilli ay ciidamada raafidada dalkaasi ciraaq oo gacan ka helaya kuwa xashdiga ay ku dhawaaqeen howlgal ballaaran oo ay sheegeen in ay ku sugayaan ammaanka gobolkaasi diyaala laakiin weeraradan khasaaraha xoogan geystay ayaa fashil ka dhigaya riyada ay ku jiraan raafidada dalkaasi ciraaq ugu dambeynna wilaayada shaam ciidamada mujaahidiinta ayaa isbuucii ina soo dhaafay qarax xoogan la egtay gaari bas ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan nidaamka bashaar al asad kaa oo marayay meel aan sidaa kaga fogeyn beerta al-rashiid ee dhacda waqooyi galbeed ee gobolka arraqa waxayna waxyeello xoogan soo gaartay baskii ay saarnaayeen ciidamada ugu yaraan toban askari ayaana dhaawac iyo dhimasho ku noqday qaraxaas dhanka kale mujaahidiinta ayaa sidoo kale weeraro ka geystay gobollada alkhayr iyo ximis ee isla wilaayadaas shaam waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday ciidamo iyo saraakiil ka kala tirsan kuwa nusayriyada iyo kuwa kurdida ee loo yaqaan b k k-da dhegaystayaal halkaa ayaynu ku soo afmeyraynaa wararkii dowladda islaamiga iyo isbuucii aynu soo dhaafnay الإصار والسحابة تراب قد رسمت المسار السلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام لست ضغط المقام في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كلام غير كر الأبان رصاصك والجسوم فتات كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام جزاك الله خيرا أد بعد ما تنتهي ولا لك عبد الستار وهاك دقيقة ولي قيبة هوري برنامجك أيام كجرنا haatanna kusoo dhowaada dhegeystayaal xalqadii labaad ee faalo aan kaga waramayno ikhwaanulmurtadiin waxaana maadada asalkeeda idinkaga soo turjumnay barnaamij maqal ah oo ka baxa idaacadda afka khilaafada ku hadasha ee albayaan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen abuubakar روما وقيصرها سلوا فرسا وكسراها سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها سلوا بدرا وأسراها سلوا أحدا وقتلاها بأننا سادة الدنيا بتوحيد حكمناها ونحن اليوم قادتها ومبناها ومبناها ikhwaanka iyo tacadudiyada tacadudiyaddu waa mid ka mid ah tiirarka ay diingaaleedka dimuqraadiyaddu ku taagan tahay macnaheeduna waa ogolaanshaha iyo geleelidda axsaabta siyaasadda kala duwan axsaabtaas oo ku dhisan khilaaf iyo faraskufiiq si loo xaqiijiyo wax loogu yeero xorriyadda ra'yiga ee nidaamyada dimuqraadiya ay caanka ku yihiin axsaabtaas ayaa loo ogolaanayaa inay si xor ah u cabiri karaan afkaarta ay aaminsan yihiin haba ahaato mid si toos ah uga hor imaanaysa diinta islaamka kuma eka oo keliya arrintaasi ay waxay xaq u leeyihiin ka qayb qaadashada xukunka iyo hogaaminta waddanka haddii ay ku guulaystaan taageerada aqlabiyadda codaynaysa inta badan axsaabta noocaas ah waxay noqdaan kuwo kale matala suuqgeeyana afkaarta guracan ee iska soo horjeeda kuwaasoo laga soo meenguuriyey gaalada sida calmaaniyadda liberaaliyadda ama shuuciyadda iyo ilxaadka ku salaysan hantiwadaagga ama ishtiraakiyadii u aasaasay gaalkii la odhan jiray karol markis laakiin haddaynu nahay muslimiin waxaa hoggaanka loo shardiyaa islaamnimo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا sidaasoo تهي اخوان مرتدينكو وحدي wax أركان uma arkaan inay قال هذا أسهل كأي مرتدين تا maxamed xaamid abunasri murshidkii afaraad ee iqwaanka ayaa mar uu waraysi siinayay majalada alcaalam wuxuu yidhi annagu waxaan ictiqaadsannahay inay daruuri tahay in xukunka islaamiga uu ogolaado nidaamka axsaabta siyaasadda kala duwan maxaa yeelay mar walibo ay badato kala duwanaansha aarada waxaa badanaya faa'iidada abunasri ayaa intaa ku daray waxaan sidoo kale ictiqaadsanahay in xukunka islaamiga ah ay waajib ku noqonayso ogolaanshaha iyo galeelidda axsaabta kala duwan si xor ah xitaa ha ahaadaan kuwa sida tooska uga hor imaanaya shareecadda islaamka sida shuuciyadda iyo calmaaniyadda si ay afkaartooda u muujistaan markaasi waxaa sahlanaanaysa in lagu radiyo xujooyin iyo burhaan cadcad laakiin haddii loo ogolaan waayo waxaa dhacaysa inay afkaartooda qarsadaan sidaa daraaddeed aniga agteeda ma jiro wax diidma oo ku aadan samaynta xisbi shuuci ah laga sameeyo dowladda islaamiga dhexdeeda xasan ismaaciil al hudaybi oo ah murshidkii labaad ee ikhwaan mushrikiin wuxuu jariirada annuure ay leeyihiin shuuciyiinta u sheegay hadalkan ma ahan in shuuciyadda lagu wajaho dagaal iyo cadaadis xagga qawaaniinta ah anigu ma diidani inay shuuciyiintu samaystaan xisbi siyaasi ah islaamkuna wuxuu kafaali qaadi doonaa nabadgelyadooda tilmisaani ayaa isna isagoo waraysi siinaya majaladda addacwa wuxuu yidhi waxaa lee weydiiyey ma ogolaanaysaa in xisbi naasira ah laga sameeyo dalka masar naasiriyadduna waa dhaqdhaqaa ku taagan weyneynta qowmiyadda carabeed iyo shuuciyadda ilxaadka ah waana afkaartii laga dhaxlay daaquudkii la ohan jiray jamaal cabdinaasir magaca naasiriyana halkaa ayuu ka yimid tilmisaan ayaa isagoo isu jawaabaya yidhi waxaan ku jawaabay xorriyadda shakhsiga ah aniga agteeda xad ma laha hogaamiyahan baadiyeysan ayaa sidoo kale waraysi uu siiyey majalad ikhwaanka leeyihiin ee almujtamac ku yidhi annagu waxaan garab taagannahay dhammaan axsaabta siyaasadda waan ixtiraamaynaa xuriyadda ra'yiga dadka kale haddii aan doonayo kuna dadaalayo inay dadka kale ra'yigay qaataan maxaan ugu diidayaa dadka kale inay iyagana aaraadooda muujistaan ma xuriyad baa inaan caburiyo aaraada dadka kale maxamed jamaal xashmaad oo ka mid ah hoggaanka ugu sarreeya ikhwaanka masar ahan xubin baarlamaan ayaa kulan uula yeeshay tv-ga aljaziira wuxuu ku yidhi waxaan aaminsanahay mideynta xukunka ama waxa loo yaqaano tadaawul sulda xitaa ha ahaato cidda xukunka qabanayso dad aan muslimiin ahayn mar haddii ay shacabku sidaa doortaan annagu waxaan aaminsannahay in shacabku uu yahay halka awoodda xukunka laga qaadanayo shacabka ayaa dooranaya shacabka ayaa la xisaabtamaya hadduu doonana isaga ayaa casilaya bayaan rasmi ah ka soo baxay kooxda iqwaan murtadiin kaasoo cinwaan looga dhigay bayaanu linnaas ayaa lagu yidhi hadalkan siyaasadda caalamka iyo dadka axsaabta ra'yiga ah waxay muddooyinkan dambe astaan ka dhigteen tacadudiyadda iyo sida ay daruuri u tahay ogolaanshaha khilaafka u dhexeeya dadka kala aaminsan afkaarta iyo madaahibta iska soo horjeeda islaamkuna wuxuu khilaafka noocaasi ah u arkaa xaqiiqo ka jirta dunida astaan muuqatana u ah bini'aadamnimada sidaa daraaddeed khilaafkaasi waa midka la doonaya in lagu qiimeeyo nidaamyada siyaasadda iyo bulshada ee caalamka bayaanka murtadiintan ayaa intaa ku daray ikhwaan muslimiin waxay mar kale adkeynayaan inay u hoggaansan yihiin aragtidaas islaamiga ee toosan waxayna xubnaha iyo taageerayaasha kooxda baxsuusinayaan inay quluubtooda u furaan dadka nooc weliba ay ku yimaadaan sidoo kalena ay gacmaha ugu fidiyaan wanaag iyo jaceyl si dunida oo idil ay u hesho nabadgelyo buuxda tacadudyadu waa manhaj dadka ugu yeeraya ka tegitaanka axkaam waaweyn oo sharci ah sida alwalaa walbaraa iyo jihaad lala galo axsaabta riddada ah axkaamtan ayaa ka mid ah waajibaadka daruuriga ah ee la garanayo laakiin intaasoo inkiraad ah ayay la imaanayaan haddana waxay ku dhiiranayaan inay isku magacaabaan ikhwaanulmuslimiin laakiin waxaa xaqiiqa inaysan islaam shaqo ku lahayn ikhwaanka iyo xuquuqul diinta dimuqraadiyadda shirkiga ah ee malaayiin dad ay ku aafoobeen casrigan waxaa ka mid ah xuquuqul insaanka oo loola jeedo xaqa riddada xaqa caabuditaanka shayddaanka xaqa zinada iyo samaynta falalka qoomuluudka xuquuqdan oo si toosa ah uga hor imaanaysa diinteenna suuban sidaasoo ay tahay weli ikhwaan murtadiinka ayaa wada suuqgeen iyo buunbuuninta gaalnimadan waxay ku caddeeyeen ikhwaan mushrikiin bayaankooda rasmiga ah ee bayaanu linnaas hadalkan qadiyadda xaquuqul insaanka waxaan leennahay nafteena iyo cid walba oo wax naga qaadata iyo dunida oo idil annagu waxaynu nahay hormuudka kolonyada dadka ugu yeerta ixtiraamka xuquuqul insaanka iyo ilaalinta xuquuqdaasi loo ilaaliyo dadka oo idil iyo in la fududeeyo waddooyinka ku dhaqanka xuriyadda taasoo ku wareegaysa nidaam akhlaaq iyo qaanuun ku salaysan annaga oo rumaysan in xuriyadda bini aadamku ay tahay waddada lagu gaarayo kayrka horumarka iyo halabuurka oo idil bayaanka ikhwaan murtadiinka ayaa intaasi ku daray cadowtooyada lagu hayo xuquuqda iyo xoriyadaha magaciila doonaha loo isticmaalo haba ahaada islaamke waa arrin horseedaya liiditaanka bini'aadamka iyo in laga hoos mariyo maqaamkii uu xaqa u lahaa ee uu allah dejiyey waxaan ugu baaqaynaa dadka caqliga leh meel walba ay joogaan inay codkooda kor ugu qaadaan xaqiijinta sinaanta iyo kuraaxaysiga xoriyadda iyo xuquuqul insaanka sinaantu waa dariiqa keliya ee lagu heli karo nabadgelyo haraysa dunida dhan iyo yeegleelidda nidaam cusub oo caalami ah kaasoo is-hortaagi doono dulmiga cabdulmuncim abulfutuux murtadka ikhwaaniga ah ee baadiyeysan ayaa kulan ee aljaziira la yeelatay ku yidhi tani waa qadiyaddeena asaasiga ah waa qadiyadda mujtamaca masar dhammaantiisa ee kuma koobna ikhwaanka oo keliya qadiyaddaas waa xoriyadaha xuquuqul insaanka iyo cadaaladda annagu xukuumadda iskuma hayno islaam miyaa mise ma ahan waxaan leenahay xukuumaddani oo uu ula jeedo xukuumaddii daaquudkii halaagsame iyo xusni mubaarak waa xukuumad muslimad ah dowladdu waa muslimad ee xiisadda noo dhexaysa annaga iyo xukuumadda waxay salka ku haysaa xoriyadaha xuquuqul insaanka iyo ixtiraamka dastuurka waxaan ka soo hadalnay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya iqwaankiiyo raafidada mushrikiinta ah iminkana aynu u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 dhacay masar laguna daraasaynayay qadiyadda falastiin ayaa wuxuu xasanulbanaa fadhigi ka sheegay hadalkan doodda inaga dhexaysa yuhuudda ma ahan mid diin kulug leh maxaa yeelay qur-aanku wuxuu booriyey in lala saaxiibo islaamku waa bini bini'aadamnimo ka hor intuusan noqonin shareeco diinteennu waxay ammaantay yahuudda waxayna dhexdeena yeeshay heshiis albanna oo hadalka sii wada ayaa ku andacooday qur-aanku markuu ka waramayo yahuudda wuxuu kaga waramaa keliya jaanibka dhaqaale iyo midka taabanaya qaanuunka sidoo kale cabaas assisi oo ah xubin ka mid a ah maktabka irshaadka kooxda ikwaanka ayaa kitaabkiisa kaafilaatul ikwaan ku qoray fariin uu xasanulbanaa u dirayo yuhuudda masar waxaana hadalkiisa ka mid ahaa kani waa dhambaal idinkaga yimid murshadka guud ee ikwaanka kuna socdo culimmada iyo madaxyaweynta kooxda yuhuudeed salaan diiran kadib waxaan jeclaystay anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya inaan idin dhaho xiriirka wadaninimo ee u dhexeeya dhammaan muwaadiniinta masar ee kala aaminsan diimaha kala duwan waa mid looga kaaftoomi karo qorshayaasha xukuumadda ee ku aadan ilaalinta minoritiga laga tiro badan yahay annagu maanta waxaynu wajahaynaa mu'aamaraad caalami ah taasoo si adag loo soo diyaariyey ayna quudinayso sahyuuniyadda si loo xidido siibo falastiin oo ka mid ah jirka ummadda carabeed iyo wadnaheeda boodboodaya wuxuu hogaamiyahan baadiyeysan intaa ku dari farxaddan weyn iyo dareenkan xambaarsan xamaasadda ee ka jir masar iyo meelo kale oo ka mid ah waddamada carabta iyo islaamka waxaan u aragnaa inay lagma maarmaan nagu noqonayso inaan si laba furnaana ah idinkugu caddayno madaxda iyo wiilasha yahuudda masar ee ka mid ah muwaadiniinteena sharafta leh in nabadgelyo iyo ilaalintan ugu fiican ay tahay inaad soo muujisaan taageeradiina ku aadan halganka qowmiyadda ku dhisan ee ay wadaan walaalihiina masiixiyiinta iyo muslimiinta isugu jira kaas oo lagu badbaadinayo falastiin waxaadna dhambaal u dirtaan idinkoo fursaddan ka faa'iidaysanaya qaramada midoobay iyo wakaaladda yahuudda iyo dhammaan jamciyaadka iyo hay-aadka dowliga ah ee sahyuuniyadda arrinkani uu quseeyo muwaadiniinteena israa'iiliyiinta ah ee masar waa inay astaan cad u noqdaan halganka badbaadinta carabnimada falastiin sidoo kale waxaa jira kitaab uu qoray isla xasnulbana ciwaankiisuna yahay mawaaqifu dacwat watarbiya wuxuu leeyahay isagoo ka waramaya masiixiyiinta masar kuna tilmaamaya inay yihiin walaalihiisa diinteena islaamka ah dood kalama dhexayso diimaha kale islaamkuna caqiidooyinka kale xuquuqdooda ma duudsiiyo weli ka sheekaynta diinla'aanta ikhwaan murtadiin ayaynu ku guda jirnaaye cabaas asiisi ayaa kitaabkiisa ku keenaya in albana iyo qaybo ka mid a ah nasaarada qibdiyiinta ee dalka masar oo si wada jira ah ugu wada qayb qaadanaya xuska mawliidka loo yaqaano oo ah bidco ay diinta ku soo direen shiicadii ismaaciiliyadda ahayd ama cubeediyiintii ka talin jirtay masar waxa uu yidhi waxaan xusaynaa munaasabada dhalashada nebiga sala allahu caleyh wasalam dhammaan dadka oo idil ha ahaadaan muslimiin amiyaysan ahaanin waxay xaq u leeyihiin inay u dabaaldegaan xuska maalintan barakaysan waayo nebigeenna sala allahu caleyh wasalam uma imaanin oo keliya muslimiinta ugu dambayntii ikhwaanulmurtadiin ayaa iyagoo la hadlaya kiristaanka dalka masarku yidhi bayaankoodii rasmiga ahaa ee bayaanu linnaas mowqifkeena ku aadan walaalaheenna masiixiyiinta ah ee ku nool masar iyo guud ahaan caalamka carabta waa mid cad oo muuqda waan ka simannahay xuquuqda iyo waajibaadka intaan leennahay iyagana way leeyihiin waxaan shirko ku nahay waddanka waa walaalo qayb ka ahaa halgankii dheeraa ee waddaniga waxay xaq u leeyihiin dhammaan xuquuqda muwaadinka ha ahaato mid maadi ah ama mid macnawi ah sidoo kale waxay xaq u leeyihiin ka qayb noqoshada siyaasadda tani waa luuqadda ikhwaan murtadiin ay kula hadlaan walaalahooda gaalada ah yahuudda iyo kristaanka intaba ma doonayaan inay diimaha kale doodgeliyaan ay waxay doonayaan in la simo gaalada oo idil iyo muslimiinta waxayna ku hoos midaynayaan bini'aadanimada taasina waa inkiraad iyo diidmo qayaxan oo kooxdan murtadiinta ah la yimaadeen allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ah ku amrayaa la dagaalanka yahuud iyo nasaarada قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ۖ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون اد بو ماتين ولكن ابو بكر واتهي ديست المكن نوحا اسلسو غرنا حبنتي فلانقينتا او ابا ان كسو قادن موضوع مهم waxaana uu maanta qodobka falanqaynta ku saabsan yahay dib u furista masjidkii la odhan jiray aaya suufiya maxay ka dhigan tahay hase ahaatee aan ka hormariyo warbixin kooban oo arrintaasi ku saabsan waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen abuuqaswaro يرى رجسا بها البصر فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جور kadib furashadii uu hogaamiyaha cuhmaaniyiinta furtay magaalada qustaantiiniya sanadkii kun afar boqol saddex iyo kontonkii miilaadiga wuxuu xarun kiniisad ahayd oo la odhan jiray aaya suufiya u beddelay masaajid laakiin bilowgii qarnigii labaatanaad waxaa si rasmi ah loo shaaciyey burburkii boqortooyadii cuhmaaniyiinta waxaana sannaddii kun sagaal boqol afar iyo soddonkii miilaadiga uu taaquudkii calmaaniga ahaa ee la oran jiray mustafa kamaal ataturki amar ku bixiyey in albaabada layskugu dhufto aaya suufiya lagana dhigo matxaf loo soo dalxiis tago sidoo kale waxaa gebi ahaanba la beddelay astaamihii islaamka laguna beddelay nidaamka cilmaaniga ah tan iyo xilligaasna turkiga waxaa iskaga dambeeyey dowlado calmaaniyiin ah kuwaasoo weeneeyey afkaartii ataaturki laga dhexlay dowladahaas waxaa u dambeeyey daaquudka iminka xukunka haya ee ordogan kaasoo ah ikhwaani calmaani ah xukuumadda ordogan ayaa shaacisay inay doonayso dib u furista aaya suufiya waxaana xaqiijinta arrinkaas u martay wax ay ugu yeertay nidaamka qaanuuniga ah wixii xilligaas ka dambeeyey waxaa socday doodo ku saabsan sidii loo oggolaan lahaa furidda aaya suufiya ugu dambayntii waxay maxkamadda daaquudka ah ee ugu sarraysa turkiga oggolaatay go'aanka dib loogu furayo masjidka istanbul wuxuuna daaquudka ikhwaaniga ah ee ordogan si rasmi ah ugu dhawaaqay bishan julaay gudaheeda in tukadayaasha loo furay albaabada masaajidka istanbul dhacdadan ayaa ikhwaanul murtadiinka iyo kuwa raacsan kaga dhigan guul weyn waxayna in badan oo ka mid a ah shaaciyeen in murtad ordogan uu ku guulaystay iswaafajinta diinta islaamka iyo diingaaleedka dimuqraadiyadda waxayna xukunka maxkamadda shirkiga ah ee lagu furay masjidka ka dhigeen nasri u soo hiday muslimiinta waxaa mudan in la tilmaamo qodobka ah in dawaaqiidda murtadiinta ah gaar ahaan kuwa sheer ka diimeed huwan ay badanaa ku dhaqaaqaan falal shirki ah iyagoo ku andacoonaya inay ku raadinayaan maslaxo ama dhib kaga celinayaan islaamka iyo muslimiinta waxaad arkaysaa kuwa sheeganaya unusreynta diinta islaamka xaqiijinta hadafkaasna ku doonaya waddo aan bannaanayn sida ku dhaqanka diinta dimuqraadiyadda laakiin si walbo ay diin ugu maxaabsadaan waxaa biyo kama dhibcaan ah in islaamnimadu aysan ansixinin ilaa laga hor yimaado laguna kufriyo dimuqraadiyadda iyo dastuur gaaleedka ku khatamo shuruucda ay bini'aadam ka degsadeen towxiidkuna ku xaqiiqoobi maayo ilaa la xaqiijiyo labadan rugno ee kale ah al iimaanu billaahi waalkufru bitaaguut ma jirto maslaxo ka weyn xaqiijinta tawxiidka dhanka kale ma jiro fasaad ka weyn shirkiga iyo gaalnimada sidaa darteed sinna kuma bannaano in shirki loogu dhaco si masaajid loo furo iska badaayaya wuxuu sharcigana amray in laga fogaado masaajidada kutukashadooda keeni karto shirki sida masaajidda qubuurta laga dhex dhisay oo kale hadday xaaladdu sidaa tahay sidee loo baneeyey samaynta fal shirki ah si loo furo masaajid lagu tukado waxaa intaasoo dhan ka sii cadcad haddii qofka muslimka ah laga mamnuuco cibaado nooc weliba kadibna uu waayo dariiq kale oo loogu oggolaado cibaadada inuu u xukun tago daaquudka mooyaane waa xaaraam sharci ahaan hadduu falkaasi sameeyana wuu ku gaaloobayaa maxaa yeelay diidmada loo diiday addoonka inuu cibaadaysto waxay ka dulqaadaysaa culayskii saarnaa iyo waajibnimada samaynta cibaadada laga mamnuucay waxaana xilligaas u bannaan oo keliya cibaadooyinka qalbiga laga sameeyo iyo wixii uu ka awoodi karo cibaadada muuqato si sir ahba ha u sameeyee haddaba sidee rukhso loogu heli karaa samaynta fal kufri ama shirki ah si loo cibaadaysto cibaado uusan sharciga dusha ka saarin qofka muslimka si kastaba ha ahaatee dib ufrista masjidka istaanbul loogu furay go'aanka maxkamadda shirki shirkiga ah si loo oggolaado kutukashada masaajidka wuxuu noqonayaa samaynta fal shirki ah kaasoo ah daaquudka oo loo xukun tago si masaajidkaasi loogu oogo salaada الشمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر markanna aynu eegno aragtida dhegaystayaasha intii wakhtigu nooga saamaxo dhegaystaha ugu horeeya wuxuu ku bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed usuuli waan idin salaamay walaalaha alhijrateen jasaakumullaahu khayran annaga sidoo kale waan kaa guddoonnay haddaan gudogalo aragtideyda buu leeyahay muslimiintii magaalada maka markii kufaarta quraysh ay ka mamnuuceen inay diintooda muujistaan kacbadan ku cibaadaystaan allah subxaanahu wa tacaala ma uusan amrin inay codsi u gudbistaan dawaaqiiddii quraysheed si loogu ogolaado cibaadada ee waxaa la amray inay ka hijroodaan maka oo ahayd dhulka uu allaah ugu jecel yahay dhulalka sharcigana ma uusan banaynin kufriga ilaa ikraah ama qasab lagugu muquuniye ma ahane murtadiinta ikhwaanka oo ordogan hogaamiya marka laga tago kufriyaadka kale ay dhex gufleynayaan lama odhan kar waa la qasbay waayo sharcigu ikraah kama dhigin ku tukashada masjidka oo layska mamnuuco in kufri ama shirki loogu dhaco sababtoo ah dhulkoo dhan wuxuu allah ka dhigay masaajid daahir ah laguna tukan karo waa tahay dhegaystaha xiga wuxuu magiciisa ku soo koobay abuumaariya wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu alhijrateen allaha idin xifdiyo annagana waxaan leenahay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu intaa kadib hadal kooban oo cajiib ah ayuu dhegaystahan soo qoray wuxuu ku halqabsaday mahmaah soomaaliyeed waxaana uu leeyahay hal xaaraan ah nirig xalaal ah ma dhasho dhegaystaha saddexaad waa oday cumar saaxiibka barnaamijka waxaan ku bilaabayaa buu leeyahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu intaa kadib marka hore waxaan jeclaan lahaa ayuu leeyahay inaad mawduuc warbixin nooga diyaarisaan dabcan dhegaystahaas waxaan filayaa inuu helay jawaabtiisa marka labaad wuxuu leeyahay murtadiinta ikhwaanka iyo mushrikiinta suufiyada waxay maalmahan nagu wareeriyeen masjid baa dib loo furay laakiin waxaa mudan in la baraarujiyo in maxamed alfaatix uu dagaal ku furtay masjidka laakiin nacasyadan uu calmaaniga ordogan hormuudka u yahay dagaalkooda waa dimuqraadiyadda haddana waxaaba la leeyahay weli waa matxaf oo waxaa laga yaabaa inay dumarka qaawan oo gaalo ah masjidka soo galaan wuu sii waday oo wuxuu yidhi insha allah rijaasha islaamka ayaa dib u furan doona qusdandiiniya cagtana marin doona dimuqraadiyadda meesha lagu dhoodhoobayo waa hagaag dhegaystayaal intaa aynu ku hakinno xubintii falanqaynta barnaamijka waxaan u cudur daaranaynaa dhegaystayaasha aan ka gaari weynay inaan aaraadooda halkan ku soo gudbinno in sha allahu tacaala marar kale ayaa ka badan خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر فباقية وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر فباقية وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر waa hagaag dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijka markanna ku soo dhowaada xubintii xiisaha badneyd ee taxanaha musaabir qaybtii sideedaad waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen dhiblaawe سيف الشوق ممتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فأدفعه عني فيلتصق وبين جرحي ونزفي قصة كتبت وبين لون دمي والملتقى شفق أسير قربك لا شيء يباعدني وكان يفصلنا عن بعضنا الأفق الله يعلم dhegeystayaal kusoo dhowaada qaybtii sideedaad ee taxanaha musaabir waxay noo joogtay qaybtii toddobaad dagaalo dhex maray al-shabaab iyo walaalihii keynta ku jiray ee lixda ahaa haatanna aynu dib u sii wadno sheekadii xiisaha lahayd markii uu galay habeenkii ay socon kari waayeen walaalihii iyagoo in ku dhow toban habeen aan cunno fiican helin iyadoo ay usii dheer tahay dagaaladii ay la galeen al-shabaab iyo dhaawacii walaalkii ay wateen habeenka waxaa u suurageli waayey walaalaha inay ka fogaadaan goobtii dagaalka waxaana ay la socon kari waayeen gaajo iyo dhaawaca saaxiibkood uu sii ziyaaday waxaana xilligaa daba socday al-shabaab oo dharbaaxo culus lagu gaarsiiyey dagaalkii dhacay galabtaas al-shabaab oo u taag waayey soo afjarida lixda walaal ee geerida ka doortay gunnimada ayaa la yimid qorsho cusub oo uu shaytaanku usoo waxyooday waxayna ayna go-aan ku gaarin markaan inaysan la dagaalamin walaalaha xabadna aysan ku ridin laakiin ay ku bilaabaan salaanta islaamka iyagoo iska dhigaya rag doonaya nabadda maalinkii xeeye dagaalka ay al-shabaab soo gaareen meel u dhow halkii ay deganaayeen ikhwada iyagoo ku qaylinayay salaanta islaamka iyo magacyadii walaalaha ay shalay la dagaalameen sidoo kalena leh walaalayaalow dagaalkiina umaynan imaanin ee waxaan rabnaa inaan wada hadalno walaalaha uun wakhti badan haysan ayaa ka dooday in ay la dagaalamaan iyo in ay wada hadal la galaan laakiin ugu dambeyn waxay go-aan ku gaareen inay la hadlaan iyagoo gartay qaar ka mid ah ciidamadii al-shabaab qaab maleeshiyaadkii ka socday al-shabaab ayaa isku oysiiyey walaalaha hortooda iyagoo sheegay inaysan sax ahayn inay wada dagaalamaan umaradoodana ay diyaar u yihiin inay la fadhiistaan oo ay daliil ku qanciyaan iyagoo si adag ugu dhaaranayay magacyada allah subxaanahu watacaala walaalaha ayaa mar kale dib u wada tashaday ugu dambaynna waxay isku waafaqeen inay la doodaan odayaashooda laakiin shardi ka dhigay in qoryaha ay wataan aan laga qaadin al-shabaab kama ahayn arrinkai ay sheeganayeen mid xaqiiqo ah laakiin waxay ka ahayd dhagar ay ku doonayeen inay kusoo qabqabtaan ikhwada waxaana meel aan ka dheerayn halka ay walaalaha kula hadla xilligeen ugu diyaarsanaa kamaynay dhigeen ciidamadooda kuwa oo la doonayay inay dabin ahaan u qabtaan ikhwada walaalaha oo aaminay dhaartii al-shabaab una malaynayay inay u socdaan umarada al-shabaab ee meesha ka dhowaa si ay mas'alada baycada kala doodaan ayaa iyagoo weli ku guda jira socodkooda mar uun ka war helay in lagu hareeraysan yahay waxaana lagu yiri dhiga hubka waxaana dhinac walba ka taagnaa ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan al-shabaab walaalaha ayaa ku yidhi maxay tahay dhagartaan laakiin waxaa loogu jawaabay inuu mamnuuc yahay hadalka haddii ay doonayaan naftoodana hubka ay iska dhigaan dhammaan walaalihii ayaa dhigay hubka marka laga reebo magacabo walaalka lagu magacaabo yaxya al oromi oo iska diiday inuu hubka iska dhigo laakiin saaxiibadii ayaa ku adkaystay inay yaxya qoriga ka dhigaan ilaa ugu dambayntii ay qoriga ka dhigeen walaalaha ayaa maleynayay in hubka looga dhigay si loola wada hadlo laakiin waxaa dhacay cagsiga waxa ay filanayeen waxaana laga xiray indhaha iyo gacmaha waxaana la saaray gaari kaa oo si toosa ah u geeyay xabsi in badan oo cimrigooda ay ku qaadan doonaan al-shabaab markii ay dhagarta ku qabteen lixdii walaal ee ka haray raggii ku jiray keenta ee mataligay dhaqdhaqaaqii koonfureed waxay ku kaaftoomi waayeen dhibkii ay u geysteen muwaaxidiinta waxayna qaadeen tillaabooyin cusub kuwa ay ugu talagaleen inay ku xididisiibaan dadka laga yaabo inay weli xambaarsan yihiin fikirka in lagu biiro jamaacada muslimiinta tallaabadii ugu horreysay ee al-shabaab qaadeen waxay ahayd in la dabagalo qof weliba oo maalin taageero u muujiyay dowladda islaamiga gaar ahaan kuwii markaa ka tirsanaa kooxda al-shabaab hadday ahaan lahaayeen hoggaan ciidan iclaamiyiin iyo culimaba cid ay ka reebeen ma aysan jirin dabagalkaasi waxayna marka hore ka xayuubiyeen xiliilka ay ka hayeen gudaha kooxda iyagoo u kala qeybiyey taageerayaasha dowladda islaamiga sidan soo socota dhammaan kuwii aaminsanaa baycada khaliifka iyo saxnaanta manhajka khilaa nadaafada waxaa lagu xareeyey xabsiyo aan la sawiran karin dhibta ka jirta kuwa ka laabtay taageerada ay u hayeen dowladda islaamiga iyagoo baqdin ama adduunye jaceyl uu geeyey mowqifkaasi waxaa loo qaaday dowraad lagu tilmaamay inay yihiin kuwa lagu barto cilmiga sharciga laakiin dhab ahaan ahaa kuwa lagu daroogeeyo ragga aaminsan manhajka dowladda islaamiga waxaana barayaalka ahaa rag walahooda siiya xarakada ka hor intay walaha siin lahaayeen allah subxaanahu watacaala kuwa oo dowraadkaas dadka ku bareeyey shubahaad aan asal ku lahayn diinta islaamka qaybta saddexaad oo ahaa iyagana kuwo ka dhib yar labadii qole ee ka horreeyey waxaa loo diray jabhaad kulul iyo goobo tababar oo ka fog magaalooyinka si ay isaga iloobaan xiisii ay u hayeen dowladda islaamiga waxaana al-shabaab ciidan weliba u geyeen rag ay tahay shaqadooda inay duraan mujaahidiinta kuna tuhmaan wax waliba oo xun waxaana dhammaan la joojiyey wararka ku saabsan dowladda islaamiga bal waxay bilaabeen idaacadaha al-shabaab xilligaa inay been abuur iyo ishaacaad ka faafiyaan khilaafada islaamka iyagoo si toosa ah u garab istaagay maleeshiyaadkii saxawaadka ahaa ee la dagaalamayay xilligaas dowladda islaamiga waxaana ay bilaabeen al-shabaab inay tarjumaan oo ay faafiyaan fariimaha uu soo diray amiir masiirkooda waa ayman aldawaahiri iyo amiirkiisa taaquudka taalibaan oo ay kelimaadkiisa ka soo saaraan kufriyaadka kadibna ay kasii daayaan idaacadahooda iyagoo cinwaan kaga dhigaya nuxurka kelimadda amiirka taalibaan si ay u daroogeen ciidankooda iyo dadka iyaga ku hoos nool waxaana xusid mudan in dadka oo dhan ay ahaayeen kuwa u hanqaltaaga waxaa ka soo baxay iclaamka rasmiga ah ee dowladda islaamiga sababtuna waxay ahayd in iclaamka alqaacida iyo kan taalibaan aysan marna usoo dhowaan karin kan ay leedahay dowladda islaamiga sidaa darteed waxay bilaabeen inay qaybiyaan aflaantii hore ee alqaacida iyo kuwa kale ee ay leeyihiin fasaa qaarka kale ee ikhwaaniga iyo cilmaaniyiinta u badan si ay badiil ugu noqdaan isdaaraadka dowladda islaamiga ay soo saaraan sidoo kale waxay bilaabeen inay qaybiyaan muuqaalada al-shabaab kuwa oo dib loogu soo turjumay afka soomaaliga xilliga ayay ahayd markii ugu horreysay ee bilowday mu'asasada alkataab inay soo saarto muuqaallo ku turjuman afka soomaaliga markii ay al-shabaab awood ahaan soo afjareen dhaqdhaqaaqii koonfureed waxaa dhulka al-shabaab isaga cararay tiro ka mid ahaa walaalihii beecada kula jiray khaliifka muslimiinta laakiin al-shabaab ayaa bilaabay inay daba galaan iyagoo qaar ka mid ahaa walaalaha ku dilay magaalooyinka waxaana ka mid ah ahaa ragga walaalkeen macalin cabdiwaduud allah ka aqbalay shahaadadiisa kaa oo ka baxsaday dhulka al-shabaab ka talinayeen waxaana ay kaga daba tageen magaalada muqdisho halkaa oo ay ku khaarijiyeen diilka macalin cabdiwaduud ayaa fajicise ku noqday raggii kale ee ku dhuumaalaysanaya magaalada iyagoo xaqiiqsaday inaysan weli ammaan ku jirin xitaa hadday al-shabaab dhulkooda isaga soo tageen halkaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa qormadii ku saabsaneyd iskudayga koonfurta waxaana xusid mudan in taariikhdu ay tahay mid intaa ka ballaaran laakiin waxaa intaa u qoray si ay dadku u qaataan fikrad kooban oo ku saabsan wixii ka dhacay koonfurta soomaaliya iyo sida ay al-shabaab ula dhaqmeen raggii ku biiray jamaacada muslimiinta waxaan qormooyinka soo socda idinkugu soo gudbin doonnaa qisooyin xiise badan oo ay dadka intiisa badan ogeyn waana sheekada ku saabsan bariga soomaaliya oo hadda ah saldhigga ugu weyn ay dowladda islaamiga degan tahay dhegaystayaal halkaa haynoo joogto qaybtii sideedaad ee taxanaha mathaabir waa inoo qaybta sagaalaad iyo isbuuc ayna soo aadan hadduu allah ogolaado بيننا دمي والملتقى شفق أسير قربك لا شيء يباعدني وكان يفصلنا عن بعضنا الأفق الله يعلم كم أخفيت من عاوز والنفس من شدة الأحزان جزاك الله خيرا كاسيوح وها ولكن دبلاوي واتاي وحن اسلا سو غارني يو غنانت كبرنامج كتضبات كايو اذا عاد اسلامي قال هجرتين تن يو انت انو ديب دمبا او كل من دونا تضبات كسو ادن وحن اذن كو دافينا غوز غوز كعلوم الجهاد ك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن أساد النزال لا لم نبالي بالطوات نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياه نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة أمة الإسلام إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وما اعتز بدينه إلا من حقق التوحيد وأحيا الولاء والبراء وأصبح سمة ملازمة له في جميع شؤون حياته وتقلب أحواله في السراء والضراء في الشدة والرخاء عند تكالب الأعداء وتفاقم اللأواء لا إلى الأستانة يمم وجهه ولا إلى الطواغيت فاء كلا بل لزم غرز الملة السمحاء واقتدى بأبي الأنبياء وقال لأمم الكفر إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا سبيل المؤمنين المهتدين وما سواه سبيل الكافرين المعتدين من حرفوا وبدلوا شرعه رب العالمين تغنى شوقا لذي الجلال والجنان تلك العاليات ذقنا شوقا لذي الجلال والجنان تلك العالية نفديكم بالأنفس والمال فليس لكم بعد الله يا أهل السنة إلا دولة الخلافة تحفظ عليكم دينكم الذي فيه عزكم وخلاصكم من بؤسكم وتصون أعراضكم وكرامتكم فأقبلوا لرفعتكم أقبلوا لمجدكم أقبلوا لما يحييكم وينجيكم من عذاب الله للجهاد للرباط لعبادة ضيعتموها فتهتم وتسربلتم الذلة والمهانة فما خلقتم ربي عبثا وإن لكم موعدا تلقون فيه ربكم وهو سائلكم فأعدوا للسؤال جوابا عشاق العوالي نحن فرسان الحياة يا أسود الله شد الرحال لأرض فيا اجناد الخلافه ويا اهل الاسلام لقد اغترت ربه الاجرام والافساد امريكا بقوتها واعمى الكبر ناظريها فاقبلت تخوض مستنقع هلاكها وزوالها نعم ستغرق وما ثمه مهرب وظلت تحاول عبثا ان تنأى بنفسها من الشراك فما افلحت فجرت برجليها الى ارض الشام والعراق وستجرجر فبعد ان ولت هاربه ذليله مهزومه من العراق ها هي تعود ولكنها الوعود ولن تغني عنها الاحلاف والاوباش والضباع من المواجهه المباشره شيئا ولئن سلبنا مدينه او منطقه او بلده فانما هو التمحيص لجماعه المسلمين والابتلاء لينقى الصف ويخرج الخبث ويصطفي الله من عباده من شاء وما هو الا الجزر الذي يعقبه المد والفتح الاكبر باذن الله لبغداد ودمشق والقدس وعمان وجزيرة محمد صلى الله عليه وسلم ولتغزون كتائب الإيمان فارس ولتفتحن قم وطهران ولنغزون الروم بعدها ولتجلجلن الأساد بالتكبير فتفتح لها القسطنطينية دون قتال وعد ربنا وبشرى نبينا صلى الله عليه وسلم فقد تربى جيل في ارض الخلافه بفضل الله على التوحيد والولاء والبراء واصبح يستعذب القتل والموت في سبيل ربه ورفعه دينه فانى لك به امريكا انى لك به مع أبو بكر جئنا للقتال أمير فوارسنا الأبات مع أبو بكر جئنا للقتال آمر فوارسنا